بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaanu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada waxaa inoo soo dhammaaday kelimadu waxay u qeybsamaysay saddex ismun wa ficlun wa xarfun marka waxaanu soo qaadanay ismigaynu soo qaadano inoo soo dhammaaday ismi iyo wixii sharxiisa ku tacalluqayba waynu soo wada qaadana iyo qaybihiisiiba wax ka mid a marka halkan sheekhu raxima llahu tacala wuxuu ka bilaabayaa kii labaad ee ahaa aqsaamu lkelima oo ah ficilka qaala musanifu musanifku waxa uu yidhi wa ama alficlu ficilkii fa halaathatu aqsaamin ay fa huwa ficilku halaathatu aqsaamin qaybo saddex a weeyi ficilkii he waa saddex qaybood faalaatu waa jamc oo bimacnaa mutacadid bay ku dhacaysaa alficluna waa mubtada waa mufrad markaasuu u mutaabaqeynaya haddaynu idhaahno markasta bushiga hadda soo arooriyo waa in jawaabteeda markaas diyaar ay ku ahaato horaynu soo qadinno waxaynu nidhi alficlu asha ku jirta ayaa ah jinsiyatun waa jinsiya mar aljinsiya haddii ay gashayna yasduq al alqaliili walkathiir kii yaraana wuu ku rumoobaya oo hala wixii ka badnaana wuu ku rumoobaya ilaa saddex hadde sidaa darteed u ismuaabainay waxba qadaraad looma baahanayo wa ama alficlu ficilkii fa halaaatu aqsaamin qaybo saddex a ah weeyi ficilkii saddex qaybood qaybsamaya ficilka qaybihiisa intuunay noo sheegin ficilka inuu noo taxriifiye ahayd sheekhu kama hadl taxriifka ficilka in badana waynu soo qaadanay ilaa junubigii markaynu maranay ficil waxaa la idhahdaa kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha waqtaranat biaxad اlazminati halaaثati wadca waa kelmad kutusisay macno maxaa kaa baxay wixii aan macno kutusin fii nafsihaa bayna kaa tusisay maxaa ku baxay xarafkii baa ku baxay weliba waxay la xidhiidsatay saddexda waqti mid lami mid kamid saddexda waqti mid kamid maxaa ku baxay ismigii baa ku baxay ismigii ayaa he ku baxay markaa ficil tacriifkii aad dee waa sida guud ahaan kelimatun dallat calaa macna fii nafsiha wاqtaranat baxad اlazminati alaaثati wadca wuxuu na yidhi sheekhu waa saddex ficilku he waa saddex buu waa cinda jumhuur lbasriyiin basriyiintu waxay leeyihiin ficilku he waa saddex bay leeyihin waa maadi iyo muda waa maadi iyo amar iyo mudaaric waa cinda jumhuur albasriyiin wathnaani cinda alkuufiyiina waa akhfash waa afcaashu waa laba kuufiyiin nimankii madhabkii kasoo horjeeday weeyaan iyo akhfash oo basriyiin ka tirsantay kooxdoodu khilaafo xaggaasu iska taga maaragda waxay leeyihin iyagu waa laba oo waxay daaqada ka saarayaan amarkay daaqada ka saarayaan oo waxay leeyihin liana amra muqtadicun min almudaaric amarku waa mudaaric dabagoosay leeyihin mudaaric buu kasoo jeeda bay leeyihin oo asalkii horaa iska ahaaba idrib asalkii hore wuxuu ahaa litadrib litadrib balaa cashwaamiga dib ugu noqda kolkaas baabul afcaal markuu marayo dib halkaa ugu noqda si fiican baad sharaxiisa uga akriyi kartaa litadrib laamkii litakfiif baa la iskaga gooy laamkii marka la gooye tadrib maxaa soo iltibaas mina imanan mudaarici maxaa isku ekaanaya iyo amarkii tadi baa la gooye kadibna hamsadan si sukunka lagu gaadhaa loo keena idribe asalkii hore tadrib bay ahayd bay marka u fiirso iyagu waxay leeyihiin amarku maaha mustaqil rasi qayb mustaqil a maaha laakin yuu farax ka yahay farax ka marka iyagu saasay leeyihin laakin sida raajixa ah waa madhabka ay ku tageen albasriyiin waxa u daliila lahu ma bayna aydina wama khalfana wmaa bayna dali ilahy wuxu uhi lahu maa bayna ydiina bayna aydina waxa naga horeeya wamaa khalfanaa iyo waxa naga dambeeya wamaa bayna dalika iyo intaa waxa udhaxaysa maa bayna aydiina mayna mustaqbalkaan wamaa khalfanaa muna maadigaan wamaa bayna dalika muna xaalkaan taasaa u daliila waxaa kaloo u daliila baydkii zuhayr bn abi sulma wa aclamu cilma alyawmi wاlamsi qablahu walaakinanii can cilmi maa fii kadin cami maanta waxa dhacaya waan ogahay bu idhi sababtu waa maxay dee waaba noolahay wa aclamu wlamsi qablahu shalayto wixii dhacayna waan ogaabade waan noolaaba shalayna waan soo dhaafayba haye walaakinanii can cilmi ma fii kadin cami se berri waxa dhici doono warkamaa yi on ka indhalaayo inaan gaari doono marka u fiirso wa aclamu cilma alyawmi mayna xaalkii ahayn walamsi qablahu muna maadigii walaakinanii can cilmi maa fii qadin camimuna mustaqbalkian markaa luqada marka dib loogu noqdo saddexdiiba waa laga helaya markaa waxaa raajix qowlka ay ku tegeen albasriyiin waa mid laba oo mid saddexaade ficilku wuxuu ina tusinaya xadath iyo zaman buu ina tusiya soo ma zaman buu ina tusiya u fiirso xadathku waa saddex midun ima an yakuna muqtarinan lizamn اlkhbaar waktigan la warramayo xadadku inuu la xidhiidho waktigan la warramayo lafteeda zamanulihbaarka ayuu la xidhiidhsan yahayba oo waa maxay aktubu waan qorayaa kolkaad leedahay de waad ku guda jirtaaba muna xaalahayn wa ima an yakuna mutaahiran can zaman alihbaar inuu ka dambeeyo saaquum waan kici doonaa muna mustaqbalkeen wa ima an yakuna mutaqadiman calaa zaman alihbaar inuu ka horeeyeyba kataba wuu qoray wuu qoray markaad qoraysa haddii aad leedahay de ficilkan waa ficil hore u tegey weeyaan markaa u fiirso xadadkaasi markuu zamanka wehelinayo saddex mid umu noqonaya ima an yakuna muqtarinan lizaman اlإkhbaar wa ima an yakuna mutaqadiman calى zaman اlإkhbaar wa ima an yakuna mutaahiran can zaman اlإkhbaar ma intaa wax ka badmanayna markaa ficilku inuu saddex yahay adiladiisu waa sidaa wa ama alficlu ficilkii fa halaaثatu aqsaamin qayba saddex a weeyi maadin maadi weeyi alaaada ka bedela laakin de qaacida ku dha in badan baan ku celcelin maadiyun buu asalkii ahaa istudkilat idamatu cala alyaa damadiibaa ya-da loo cuslaystay faxudifat damadii waa la xadfay faltaqaa saakinaan laba reeban baa kulmay oo ah ya-dii iyo tanwiintii qaacidadiibaa ayaa timid ahayd in saakinaan iltaqa yagsir maa sabaq wa in yakun liinan faxadfuhu istaxaq maynaa laba saakin hadday kulmaan saxiix iyo xarficila haday noqdan kee la goynay xarficilaa soo ma xarficilii daaqada ka saar maadin baa ayarska wa yucrafu waa la garani ay huwa maadiga bitaa taniii dhadigna bitaa taniii ay biqabuuli taai taniii dhadigaanta ta'deeda aqbalitaankeegaa lagu garan ta'dii asaakinati reebanayd wa binaauhu ficilka maadi binihiisu kaainu wuxuu ahaaday cala alfatxi fatxa dushiisa mid ku sugan buu ahaaday wadalika tusaale ka daraba waa garaacaye wixii lamid aweeyi ilaa maca waawiljamaacati waawiljamaaca la jirkii xaalada uu yahay mooye aakhirku oo fa yudamu waa la damin ay huwa aakhirkii maadiga waa la damin wadalika tusaale ka darabu way galaan iyo wixii lamid ah weeye awi damiiri ay ilaa maca damiiri damiir la jirkii xaalada uu yahay mooye damiirkaasoo almarfuuci la rafcinaayo damiirkaasoo almutaxariki xarakaysan fa yusakan waa la reebi ay huwa aakhirkii waa la reebi wadalika tusaale ka wa minhu ay wa min almaadi maadigii ayuu ka bacdi ahaaday waa khabar soo taqadumay nicma nicma waa mubtada muahara biqasdi lafdiha kulli ma qusida lafduhu fahuwa smun nicma nicma wa bi'sa iyo bi'sa wa casaa iyo casaa wa laysa iyo laysa fi lasaxi qowlka asaxnimada badan haddii aynu qabano ama fi lasaxi qowlka asaxnimada badan ayay kula mid ahaadeen ama injaraynaa cala alqawli asaxi qowlka asaxa haddii aan maadiga sababta usoo horeysiiyey inuu mebni yahay waa laisku waafaqsan yahay inuu he mebni yahay baa laisku waafaqsan yahay maadiga wuxuu uga warami doonaa looga warramaa markay nuxaadu ka warramayaan afar arimood lahu tacriifun walahu calaamatun walahu axkaamun walahu aqsaamun afartaaba way tilmaamaan sheekhu tacriifkii buna tilmaamin inta kaleba uu tilmaama tacriifkana de horaa lagu soo liqsiiye tacriif tacriif ficil maadi maanta laguu sheegi maayo de soo ma ficil maadi tacriifkiisa hore inuu soo qaadana haddaynu carabka iska dul marinina maxaa la odhan jiray maa dalla wadcan calaa xadatin madaa wanqada mayna intaan jirin waa waxa wadcinimo kuu tusiya xadath tegay oo dhammaaday daraba waa xadath muxuuna ku tusinayaa darbi madaa wanqada waa hor u tego o wanqada wadcan maxaan u keenaya wadcan sababtaan u keenaya waxa weeyaan mararka qaarkood ficilkii maadi inay adaad la xidhiidhaan baa suuragali kadibna macnihiisii maadinimo ay ka qaadaan idaa jaaa nasrullahi imika macne bal idaa jaaa markuu yimaado idaa jaaa markuu yimiday ma ma ya maxaad idaa jaaa markuu yimaadaad odhanaysaa oo sooka maadii jaai idaadan ka horeysa macnahaasaa u dhigtay markaa wadcan waxaan ugu qaybina sida wadci ahaan iyo asalnimo ahaan saasaa loo danji jiray inuu kutusiyo maa dalla calaa xadain madaa wanqada calaamadiisii hal buu ka sheegay sheekhu sababtu u sheegay waa maxay liannahaa anfacu calaamaati ficl ficl maadi ficilka maadi calaamadiisa ta ugu nafciga badan la wey saa darteed buu iyadaba ugu gaabsaday saasuu odhanayaa he shuduurku u fiirso tau taniif inay ku jirto maaha hata u fiirsada laakin waa maxay waa inuu aqbali karo tau taniif inay ku jirto maaha horeyba inay ugu sii jirtay maaha waa waayo naxwiyintu waxay dhahdaan markay calaamo sheegayaan calaamada waxay dhahan ma yalzamu min wujuudihi alwujuud walaa yalzamu min cadamihi alcadamu bay dhahdaan waa waxaa helitaanka iyada la helay he laga helayo wixii calaamad ay u haydna meesha inuu yaallo oo tusaale hadda qaamat tadi waynu helnay oo waa calaamaddii soo ma maxaynu helnay wixii ay calaamadda u ahayd oo maadiyate laakin walaa yalzamu min cadamihi kama dhalanayso wixii calaamo ay u noqon jirtayna meeshaba inaanu ku jirin oo talan imika qaamo ka oran qaamo maadaamaynu tadii ka weyney waayitaankaa tadaan ka weynaa daliil waa inuna ficilkani maadi ahayn ma ka dhalan karta la maa yalzamu min wujuudihi lwujuudu walaa yalzamu min cadamihi lcadamu bay dhada markaa iska ilaaliya calaama waa sidaa wayna saa ufahamtaan calaamad lafteedaba ta'daasi waa taawtaniis taawtaniis maxaa loogu bixiyey waxaa loogu bixiyey waa addaalatu calaa ta'niisi alfaacili ow naa'ibihi waxayna tusinaysaa faacilku inuu dhidig yahay ama faacilka waxa naaibka ka iyo inuu dhidig yahayna tusinaysaa qaamad hindun markaynu nidhi dee hindaa faacilo ficilkan samaysa sooma maxayna tusinaysaa ya dee inuu faacilkan dhadig yahayna tusinaysaa sooma inuu dhidig yahay asaakinati reeban asaakinati hee reeban reebantani waa maxay asalnimo ama wadcan wadcan bay u reeban u fiirsada ama asaalatan bay u reeban tahay bay u reeban oo shardigu waa sidaa waayo ta ismiga iyadu gaar ku tahay oo xarakada saaraniyada waa xarakatu licraab tan xarakada saarna waa xarakatulbina waa inay saa u kala geranta marka asalnimo ayay u tahay he saakina laakin dhib ma le falaa yaduru taxarukuhaa licaaridin hadduu caarid ku yimaado waa la xarakayn karaa kasraa loo xarakayn karaa ya qaalat imra'at lcaziiz maan kasra loo xarakayn qaalat tadi way reeban tahay hamsadan waa hamsatulwasli oo mataa yudri saqad miimkuna uu reeban yahay aadba ku dhawaaq qaalatin maan la kasrin kasraa lagaga cararay qaala tukhruj calayhina waa qira la akriya damaa lagaga cararay taana qaala ta atayna aacina maxaa lagaga cararay fatxa maa lagaga baxsan marka intaba waa la xarakayn karaa fatxa waa la xarakayn karaa damo waa kasra waa la xarakayn karaa marka lagu leeyahay asaakina asaaratan baa loo jeeda lakin liajli caaridi waa loo xarakayn karaa culum intaan isla fahna waa basiid intaasi ka soco haddee su soo arooriyo lagu idhaahdo oo ta'daasi sawta gasho rubata oo min xuruufil jariya uma ta oo min xuruufil cadfiya laata oo min xuruufi nefya maxaad kaga jawaabaysa dee taadaynu noo soconaa waa taa saakina taadaasina waa maxay waa taa mutaxarika oo haddee la wadhaa ka waran sawta reeban mararka qaarkood humat rubat sawta ledha ya inagu qiyaas wax ugalaan ka warramayna taasina waa lishuduud calaa qila loo reebaaba waa shaadba waa naadir waa naadir laa xukma laa de soo ma waa calaa qila markaa waa taas shaad ahaan kama warramayno waxaynu ka warramaynaa waa qiyaas weeyi bayd baa u daliila almaad faxayad fumaqaamaad fawaadacaad falamaa tawaalad kaadati nafsu tazhaqu ilaa kutubta oran kuso marijin shuduurkaad ka eegi kartaa waa lix ficil alamat faxayad uma qaamat fawadacat falamaa tawalad kaadat min lix ficilay lixdaba tawtaanid bu yidhi alamat bu yidhi wayna soo qaabishay wili wayna soo qasaday faxayad wayna salaantay ilaa gabadh bu la hadlayay alamat uma qaamat way kacday fawadacat wayna sii sawootiday alamat faxayat uma qaamat fawadacat aye falamaa tawallat markay jeedsatay buu yidhi kaadati nafsu naftiiba waxay u dhawaatay tasaaqo inay baxdo ya meelo kaluu isagu la aadey soo maaragta inagu laakin maxaynu uga soconaa ta'daa taawtaaneedkaynu inagu uga socona de qaamat alamat taasaynu uga soconnaa haddaba ta'dani ficilka maadi way gashaa ama ficilka maadi mutasarif ha noqdo ama jaamid ha noqdo wa talxaquhu mutasarifan kaana aw jaamida ama mutasarif ha noqdo ama jaamid ha noqde ficilka maadihe way gashaa ilaa afcala atacajubi wa ficla alistinaai wa xabadaa fi lmadxi wa kafaa fii qawlihim kafaa bihindin afartaasa laga soo reebaya afartaa taawtaanit ma gasho weligaa iska ilaali ficlu taajub taawtaanit weligaa maad ku aragta ya ficlu tacaajubka weligaa taawtaanita ka eegi ficlu tacajubka weligaahe tawtaniha ka eegin waaya waxaa kaloonad ka eegayn afcaal stina misay ahaan jireen shandhe khalaa caddaa xaashaa layse iyo laa yakun weligaa tawtaniif gelin mayse faacilkooga mudakarun baaba loo laazima sababaha mar dambaan baran doonaa sababtu waa maxay faacilka ma faacilka ma axsana jid lagu leeyahay wuxuu u noqonayaa maabuu unoqonayaa oo shay un cadiimuna khala iyo caddaa faacilkoogu waa bacdi oo waa mudakar wuxuuna unoqonayaa kulligaa laga fahmay kulligaa laga fahmay xabadaa waynu soo dhigno waxaynu kusoo qaadanay imulxehe waxay shabahday maah maah waliana alamhaala laa tuayir soo maynaan odhan jirin lama dooriyo kafaana saasunba weyaan iyad naska ilaa lafdiga kafaana waa sida kafaa bihindin hindaa ku filan weeye imika kafaa bihindi sawda hindi muanasama xataa loo gelin waayo lamaba arage marka afartaa iska ilaal weliga allah wa talxaquhu mutasarifan kaana aw jaamida ilaa ficla tacajubi وفعل اsتiناء وxbda في الmdح وkفا في qwlihim kفا bhindin intaasaa ku xifti aartaa iska xifti afartaa un baad iska ilaalinaysaa intaa wixii ka soo hadhee maadiya taawtaanis way gelaysaa war misle fahna culimo wax adag ma jiro marka ka soco maadin maadi weeyi wayucrafu waa la garanayay huwa maadiga bitaa'i taaniisi ay biqabuuli taa'i taaniisi dadignaanta ta'deeda aqbalisteeda lagu garan ta'dii asaakinati reebanayd intaa wixii ku tacalluqiya waan ka waranay wa binaauhu maxaynu soo sheegnay tariifkiisii maxaa kaleynu sheegnay calaamadii lagu garanayay arrinta saddexaad waa xukunkiisa xukunkiisa sheekhu wuxuu yidhi wa binaauhu binihiisu kaain wuxuu ahaaday cala lfatxi fatxa dushii mid ku sugan buu ahaaday ficilka maadi waxa lagu bineeyaa fatxa lagu bineeyaa buu yidhi waxa suuragala inuu kuleeyahay fatxa lagu bineeyaa mutlaqan duuduubnimo fatxa lagu bineeya duuduubnimo mahe fatxa lagu bineeya waynu soo marnay sooma laba laba ku jiri jira laba qowl duuduubnimoba fatxa lagu bineeya oo markaa waa maxay fatxadii hal mar way muuqani saddex goorna muqadar bay noqonaysaa waad fahmi kartaan ma ile maanta qadri bayna socnaa jiri weyn ka gudubne fatxadii hal goor way muuqani saddex goorna muqadaray noqonaysaa halka gooray muuqanaysa waa maxay waa ka daraba markuu guuride daraba mayna maxaa la xidhiidhay waa saxiixulaakhir ma waxna lama xidhiidhin ma bes da halkaa way muuqataa mabniya cala fatxi la maxal lahu min alicraab iyo saddex goorna waa lagu qadaraya mar litacadur baa loogu qadaraya ficil maadi weligiiba liiq looguma qadara yidhahdaan culimadu tacadur baa loogu qadara waa markii alif u dambayso rama ka waran imika dee waa fatxatu muqadaratun cala alif manac min duhuriha atacadur maynahayn darabuu ka waran darabu waa lilmunaasaba loogu qadara yidhahde lilhe waa fatxatun muqadaratun calaa akhiri manac min duhuriha ishtiqaalmaxali bixarakati lmunaasaba wawda maxaa munaasaba waa dee doma sooma munaasaba loogu qadariyana fatxa meesha ku jirta ade darabtu caarid baa ku jira bay yidhahdaan caarid damiirkana kusoo dariye markaa mutlaqanba waxay leeyihin fatxaa lagu bineeyaa madhab madhabkaasu maraya madhabkaasi ayaa u maraya waana sida sheekhu uu ku tilmaamay tawdiixa kitaabkiisa atawdiix saas buu ku qariraya oo uu leeyahay fatxaa lagu binaynaya ficilka maadi mutlaqanba mar way muuqanaysa oo markuu saxiixulakhirka yahay saddex goorna waa lagu qadaraya litacadur marna waa lilmunaasaba marna waa lilcaarid qowlna wuxuu leeyahay mayana fatxaa lagu bineeyaa fadxadaasi laba mid bay noqon inay muuqato iyo in lagu qadaro kolka lagu qadaray waa markuu muctalka yahay marna domaa lagu bineeya waa markuu waaw jamaaca la xidhiidho marna waxaa lagu bineeyaa sukuun waa markuu la xidhiidho damir rafca mutaxariga labada qowl baa ku jira qowlkaa kalena wuxuu ku maray shuduuru dahabkaad ka arki kartaan qowlkaana shuduurku saa ku maray shuduurka ayuu he sidaa ku maray labadii qowlba waa lagu siiyey mal maadiga lagu odhan jiray waa la iskugu khilaafsan yahay waa in la idhahdo fatxaa lagu bineeye mutlaqanba marna way muuqataa hal mar saddex goorna way qadaran tahay iyo in la idhaahdo maahe saddex xaaladood buu leeyahy in fatxa lagu bineeyo iyo in damo lagu bineeyo iyo in sukuun lagu bineeyo ibnu cuthaymiin wuxuu odhan jiray ida ikhtalafa naxwiyuuna fi masalatin salakna alshala min alqawleyn ka kuu fudud qaado ah, wlkhulfu in kaana fakud bilashali fi naxwi la fi gayrihi fi lafdali wa binaauhu ficilka maadi binihiisu kaainun cala lfatxi fatxa ayuu ku sugnaaday wadalika tusaale ka daraba waa garaacay weeyi ilaa maca waawi ljamacati waaw jamaca la jirkii xaalada u yahay mooyaane binaauhu haadaasaan ka xaalaynayna oo fa yudamu waa la daminayaa ay huwa ficilkii maadi aakhirkiisa waa la daminayaa damahaas laba wuu noqon karaa damahan inuu yahay damatulbina oo lagu binaynayaba iyo maaha damatulbina inaanu ahayna fatxadii baa qadaran damahana waa lilmunaasaba labada qowlba ka yagaadute wadalika tusaaleka darabo markaa darabo haddaynu idhahno doma lagu binayay de waa taqaanaan inta mabniyin calaa dami litisalihi biwaw ljamaca haddaynu idhahno domadan waa doma munaasaban waa maxay fatxatun muqadaratun cala akhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali ee bixarakati lmunaasaba ad odhanaysa marka mayna basidayn aw idamiiri aw ilaa maca damiiri damiirla jirkii xaalada uu yahay mooyaane ko waa inuu damiir yahay shaygani hadduu ismi daahiri la xidhiiro ka waran dee fatxa lagu binay daraba zaydun ka waran isaga damiir lama xidhi waa shardi damiirkaasoo almarfuuci la godaayo marfuuc la rafcinaayo la godayo marfuuc baa lagu yidhaha haduu damiiru nasbo noqdo ka waran ya dee waa iska fadxinaysaa darabaka zaydun darabana zaydun baad iska odhanaysaa damiirkaasoo almutaxariki xarakaysan mutaxarik xarakaysan mutaxarik baa la yidhaha haduu raaban yahay ka waran fadxadiisi baad ku binayni sida daraba oo kale daraba imika waa alifan waa alif waa damiir waa hase yeeshee ma mutaxarik ba la meeho markaa damiirka mutaxarikin lamu noqonaya u fiirso inuu xaraf keliya yahay xarafka keliya hadduu yahay kelidii waa la xarakeynaya darabtu oo kale haduu laba xaraf yahayna ka ficilka kuso xigaa la xarakeeya sida darab oo kale imika darab na dee waa laba xaraf waa alif iyo nun ka ficilka kuso xigaa la xarakeynaya kadambana waad iska reebaysaa damir rafco mutaxarika culimadu ma sii faahfaahiyeen sababtu waa maxay qaacidaynu soo qaadanay ahaan jirtay idaa kaana shayun maxsuuran bilcaddi istagnaw an xaddi shayga haddaad tiro lagu koobi karo tacriif looma sheegaba damiirkan damir rafco la dha waa sideed sideeddaasi shan waa mukhaatab labana waa mutakalim midna waa qaayb cibaaro gaaban baa lagu urin jiray oo ahayd na adaalatu cala alfaacil iyo nuunu niswa iyo taal mutaxarika intaasa lagu gaabin jiray ta'da maxaa ka soo baxaya lix lix baa ka soo bixi hal mutakalim iyo shan mukhaaaba darabta darabti darabtuma darabtum darabtuna mina shan mukhaaabaan darabtuna darabna oo nuunun iswiyo qaa'ida mana saxiixayn sideedaa weeyaan damiirka loo yaqaano damiir rafca mutaxariga meel kale a ka daydayn marka fa yusakanu waa la wadalika tusaale ka darabtu waan garaaci weeyi wa minhu maadiga ayuu kamid ahaaday nicmo nicmayo wabisa bisa iyo wacsaa casa iyo walayse laysa fil asaxi qowlka asaxa ayuuna kaga mid ahaaday marka waa la isku khilaafsan yahay khilaafkoodana geli mayno hadda waayo sharaxaa inoo qaadaa dhigi doona de sababta la iskugu khilafsan yahay culimada qaarkood bala waa xuruuf bay leeyihin ba ya waa xuruuf bay leeyihin xuruuf weeyaan bay leeyihin sheekuna muxuu leeyahay maya wa afcaal marka kaytayn halkaasaynu ku arki doonaa oo calaamadan bay aqbali doonaan nicmat bisat casat laysat way aqbali doonaan tanan ta taniidka la dhaahdo marka halkaa sharxaynu ku gaari doona wixii sharxu inooga waramayo de waxba halka ku sheeg sheegi mayno waa amrun amar weeyi waa kii labaad ku cadfan yahay maadintuu ku cadfan yahy maadi baa godnaan qaabku ku godnaan waad barateen wa amrun amar weeyi wa yucrafu waa la garanayaa ay huwa amarka waa la garan bidalaalatihi tusintiisaa lagu garan dilaale iyo dulaale iyo dalaale waa loo tabtiya bidalaalatihi tusintiisa lagu garan amarku uu tusinayo calaa alabi dalab uu tusinayo maca qabuulihi amarka aqbalistiisa la jirkeedana uu tusinayo iska taaluji ya almukhaaabati gabadha lala hadlayo yadeeda wa binaauhu ficilka amar binihiisu kain wuxuu ahaaday cala sukuuni sukuun dushii mid ku sugan wadalika tusaale kadrib garac iyo wixii lamid awey ah ila almuctalla ka jiran ka buka mooyaane oo minhu amarka kamida oo fa binauhu kaabuka binihiisu kaainu calaa xadfi aakhirihi aakhirka oo la goyogoyintiisu ku sugnaaday wadalika tusaale kazuduul weeyi waksha cabse weeyi warmigan weeyi iyo wanaxwa quma wailaa naxwa quma labadiina istaaga iyo wii lamid a ah mooyaane iyo waqumu wailaa naxwa qumu jamiicin u kacayo wixii lamid a ah mooyaane iyo waqumi wailaa naxwa qumi gabadhi hay kaciyo wixii lamid a ah mooyaane oo oh, fa binaauhu madkuurkan lasoo sheegay binihiisu kainun calaa fi nuuni nuunta goynteeda ayuu ku sugnaaday wa minhu haddaad aragtaanba waa meelaha waa khilaaf ugu tilmaamaya wa minhu amarkii ayuu ka bacdi ahaaday haluma la kaalay fii luqati tamiimin reer tamiim luqadooda ayuuna kaga mid ahaaday wahaati la kaalay wa tacaalo kaalay fil asaxi qowlka asaxa ayuuna kaga mid ahaaday halkan amarkii baa kii labaad a ah. amarka ayaa he kii labaad ah waayahay amarka calaamadiisu laba arrimood ba iska saaranta waa murakaba sidaa darteed buu maadiga uga soo horreysiiyey sidaa darteed buu he maadiga uga soo horreysiiyey calaamadiisu labay ka koobanta dalaalatu cala dalab wa qabuluhu ya almuanathati almukhaataba so intaa ma ahaan jirin waa intaa isna sidii o kale u tacriif leeya tacriifkiisa de isna waad garanaysaan tacriifkiisa maxaa jiray maa dalla calaa xadatin wa zamanin fi lmustaqbal inso ma ahaan jirin oo waxaa kutusiya xadath iyo zaman ah mustaqbal haddaba amarku weligiiba wa huwa mustaqbalun abadan weligiiba isaga waa mustaqbalun amar amar haddii aad maqashid weligii isag mana mustaqbal ayn weligiiba isaga waa mustaqbal limaada id ilmaqsuudu bihi xusuulu maa lam yaxsul aw dawaamu maa xasala maqsuudka ficilka amar laga leeya waa maxay horta waa xusuulu maa lam yaxsul waxaan dhicin inuu dhaco akrim zaydan baa lagu yihi dee karaamayntan maanta zayd karaame lagu leeya hore umay dhicin imikaa karaame lagu leya sheekh xusuulu maa lam yaxsul aw dawaamu maa xasala ama shay horeba u dhaca lagu leeyahay kusugnaw yaa ayuha nabiyu taqi laha ya nebi maxamed baa la faray he attaqwa nebigu waa ku sifaysnaaye ya soto amar lagu yihi amarka soo kiaaba lagu odhanaya xusuunu maa lam yaxsul waa side ya nebiga de waan garanana inay taqwada u xasishay soo ma laakin maxaa la leeyahay taqwadaa aad ku sugan tahay daa'im inka naxwiyinta saa iska idha inkastoo mufasiriintu ay idhahdaan taqwada lafteeda ziyaado aqbasha tii aad ku sugnayd ziyaadso tii aad ku sugnayd he sii markaa u fiirso isagu weligiiba waa mustaqbalun sababta laga leeya danta looga jeedaaba waa xusuulu maa lam yaxsul wax markii hore aan dhicin inuu dhaco ow dawaamu maa xasala ama wax markii hore dhacaa lagu leeya kudul sugnow oo joogte tacriifkiisu waa sida cala alabi alab waa inuu tusiyo alab waa inuu tusiyo marka lagu leeyahay wadcinimo waa inu alab ku tusiyo u fiirso ama bidati waa inu kuu tusinayo alabkan waa inu ku tusinayo maxaa ku baxaya labindimaami hayri shay kaloo kusoo biiray hadduu kugu tusiyo ka liyunfiq iminka ka waran liyunfiq ma amar ba liyunfiq dalab bay tusinaysaa ila dalab inuu tusiya lagu yidhi laakin liyunfiq dalabka ma daat ahaan bay kugu tusisay la maxay kugu tusisay ila waa dalabulficliya laamtanay kugu tusisay de marka maxaa la doonayaa amarku inuu kugu tusiyo bidaatihi inuu kugu tusiya la doonaya wax kale inuuna u baahan ega idrib maxayna tusinaysaa dalab dalabkaasina waa maxay waa darbi baa laga ayaa la rabaa soo ma ma bidaatihi buu kugu tusiyey miy mise bindimaami wame waa bidati markaa ufiirsada bidati marka lagu leeyahay shay kale waa inaanu kugu tusin haddaan ku idhaa ka warran laa tadrib ha garaacin imika laa tadrib waa dalab dalabkani waa maxay usuulkaa ka waran waa dalabu tarki baa la dhaha soo ma dalabu tarkigan laadana faa'idaynaysa waana saa ufahantaan markaa cala dalab waa inuu daataan ku tusiyo intaa ma waxaad ka warantaan kelmadani dalab bay ku tusinaysaa calaamadii ma aqbalayso calaamadii yaalmaanata almukhatabaad ma aqbalayso maxaad ohanaysid magac u bixiya saddex ba lagu idlaaqa ismu ficil waa la idhahdaa sah imika ka waran sow aamus ma ah mana dalab hayn aamus baan ku idhe sow dalab ma ah calaamadii ma aqbalayso ninku waa sahun gabadhuna waa sahun sahi weli maad arata nazaali mayna deg maynahayn bimaanaa inzili bay la mid tahay soo ma gabadhana waa nazaali ninkana waa nazaali dalabna wayna tusay calaamadii ma aqbalayso ismu ficil baa la dhahdaa waxaa kale oo la idhahdaa masdaru naa'ibun can ficlihina waa la dhahdaa ilahay muxuu yihi fadarba riqaab fadarba riqaabi qooraha ka garaaca wey qooraha ka garaac waa masderun naaibun can ficil bimaanaa idribu ariqaawa wey ayo la macno tahay oo qooraha ka garaac darban zaydan baa la zayd garaac wey bimaanaa idribu zaydan bay ka dhigan tahay muxuu naayib yahay ficilkiisibuu naayib yahay haddii aad aragtaan shay dalab kutusinayo calaamadii aan aqbalayn masterna noqon karaa waxaa kaloo noqon karaa xaraf xaraf noqon karaa kitaabka awalkiisi baan kuso marnay kalaa inahaa kalimatun huwa kalaa ka joogso baa la ui maana maxaa faa'ideeyey waa ka laadan xarfu radcin wa zajrin somayn marka shaygii hadduuna tusiyo dalab calaamadii aanu aqbalin saddexdaaba ugu hagaag inuu ismu ficil yahay inuu master naib can ficli yahay inuu xaraf yahay saddexdaabuu noqon karaa hadduu ka waran calaamadii aqbalay lakin dalabkii aanu tusinayn taa iyadood garan kartaan taquumiina waa maxay waa ficil mudaaric calaamadii u aqbalo waa yaalmaanata almukhaadaba hase yeeshe dalab may kutusinaysa taquumina kac may tahay marka maxaa la odhanayaa waa ficil mudaaric weeye kaso xukunkiisiina ficilka maadi horta m maan sheegnay aqsaamtiisii sheekhaa sheegay de waa mutafaqun iyo mukhtalafun waa minhudaad ka fahmaysaan qayb laysku waafaqsan yahay way fara tahay taas iyo qayb mukhtalafa oo waa nicmo iyo bi'se iyo casa iyo laysa ficilkan amarna qaybtii mutafaq iyo mukhtalafka isna loo qaybna wa minhu waxa dhinacan ka xiga waa qaybta mukhtalafka halume iyo haati iyo tacaalo waa mukhtalaf oo la isku khilaafsan culimada qaarkood bala waa ismu ficil ismu ficil weeyaan bay leeyihin qaarkoodna waxa lm waa ficil sharxaan dib ugu dhigan doonaa xukunkiisii baa inoo yimide isagana xukunkiisa ilaa kutubti horan kusoo mari jirne sooma maxaa lagu bineeyaa sukuun baa lagu bineeya mataa markuu saxiixulaakhir yahay waxna ayna la xidhin waxna ayna xidxidhinta waa laga soo reebi jira nuununiswa nuununiswa hadduu la xidhiidho maxaa lagu bineeya sukuun sooma idribna dumar yow garaa sukuun baa lagu binaynaya marna waxaa lagu bineeyaa fatxo xilima ya markay la xidhiidho nuunu tawkiid idribana tajanabana almizaax alkaiira naxwaadax baa tusaalayaal fara badan ka dhigi jiray tajanabanayo kuwaas ku tusaalin jiray marna waxaa lagu binaya xadfu nuun waa xilima ida tasalat bi alif itnain oo waaw ljamaaca oo yaa lmuanata almukhaataba sida quuma قفا نامك من ذكرى حبيب ومنزل بصغد لوا بين دخولي فحوملي قفا امرو قيس واكي مع القيس وكا بلا منتويا قفا بوكا بلا زو ولابو لهدي iyada oo waaw jamaaciya aqiimu bni umi sudura matikum fainii laa qawmin siwakum lam yalu walaamiyat carabki aqiimu bu isna ka bila waa amar de qumi fakulii washrabii waqarii waana aayadda qur-aanka intiba ku sugnay liana alqur'aana muhaymin luqa soo ma xaaladda afraad in lagu bineeyo mabniyun calaa xadfi xarfi lcila waa mata idaa kaana muctala aakhir de sida uzu maxaa go-an waaw damadayna tusinaysaa iksha maxaa go-an alif maxayna tusinaysaa fadxada irmi maxaa go-an ya maxayna tusinaysaa kasrada ood mayntaasuna in culimo waxaad ay kuma jiro wa amrun amar weeyi wa yucrafu waa la garanaya huwa amarka bidalaalatihi amarka tusintiisaa lagu garan cala alabi dalab ku tusiyo muxuna kuku tusinaya bidaatihi iska ilaali maca qabuulihi aqbalistiisa la jirhkeedana uu ku tusiyo dalaalada iskaga tacaluji ya almukhaaabati talala hadlayo yadeeda uu aqbalo wa binaauhu ficilka amar binihiisu cala sukuni kainun cala sukuni sukun dushii ayuu ku sugnaaday wadaalika tusaale kadrib garaac iyo wixii lamid awey ila lmuctalla ka jiran mooye oo minhu amarka kamid oo fa binaahu muctalka binihiisu kainun calaa xadfi aakhiri aakhirka goyntiisa ayuu ahaaday waxaad ka warantaa ficilkii muctalkaa hadii la xidhiidsado nuununiswa ficilkii muctalkaa hadduu nuununiswa la xidhiidsado ka war ya ficil muctala ayuu nuununiswa la xidhiidsaday maxaa la samayni sukun baa lagu banayn sukun baa eeg tusaalaan ghaza nin marka lala hadlayo waa maxay so uqzuma dumar marka lalaadhayo maxaa la odhanaya uqzuna weyande uqzuna dumar yo duule weyn uqzuna ma aakhirkii mana ugu ogayn sukun baa lagu banaynaya ficilkii ma haddii aan muctalkaa hadduu nuun la xidhiidsado way ka baxaysaa isagoo mamniyu calaa xadfi xarfi cilla maa mamniyun calaa xadfi e xarfi cilla aakhiri bu gudmaa taa lagu banayn isaga maxaa lagu banaynaya sukun baa lagu banaynaya ikshiina baad iska odhanaysaa ya ikshayna baan ujeeda ikshayna xaalada ya xaalada alifta ya baa loo bedela ikshayna dumar yow cabsada irmina dumar yow ganaad odhanaysa markaa sukuun baa lagu binanaya iska ilaaliya sukuun baa lagu binanaya nuunu tukid markuu la xuseen tabanka oran uqzuwanna baad odhanaysa irmiyanna ikshayanna fatxaa lagu binanaya markaana fatxaa lagu binanaya wadalika tusaale kakzuduul iyo wixii lamid aweeyi waksha rabbi ka cabsa iyo wixii lamid aweeyi war mid gan iyo wixii lamid aweeyi waa saddexdii iyo wanaxwa quma waxay ku cadfan tahay he ila muctalla wailaa naxwa quma quma iyo wix lamid a ah mooy alif isniin baa la xidhiidsaday mamniu calaa xadfi nuun baa la odhanaya waqumu wailaa qumu qumu iyo wix lamid a ah mooyaan waaw jamaca la xidhiidsaday waqumi wailaa naxwa qumi qumi iyo wix lamid a ah mooyaan waxaa la xidhiidsaday yaw lmanata almukhaataba fahu fa binaahu madkuurkan la sheegay binihiisu kainun calaa xadfi nuun nuunta goynteeda ayuu ku sugnaado xadfi nuun baa lagu icraabaya umaad odhanaysaa wa minhu amarkii ayuu kabacdi ahaaday halumma la kaalay halumma haluma shuhadaakum halumma la kaalay fii luqati tamiimin tamiim luqadeeda ayuuna kula mid ahaaday wahati la kaalay la kaalay wa tacaala kaalay fil asaxi qowlka asaxa ayayna kula mid ahaadeen marka waa laisku khilaafsan yahay khilaaf khilaafkoogana sheekha inoo sheegi doonaa in yar waxaan ka soo boodnay ficilkii muctalulaamka ahaa ee maadiga ah haddii waawjamca lala xidhiidhiya ka warrama ficil muctala ayaa waawjamca lala xidhiidhiya see la odhanaya waa ficilkan u fiirsada waa muctal halkuu muctal ka yahay waa muctalulam sarfigaad ku barateen muctalulam ama waa naaqis ba iska dhade maxaa la samaynaya waxaa la samaynayaa xarafka xarfu cilaha muctalulam baynu nini ma xarafka ka horeya muxuu noqonaya so caynta ma cayntaa la eegaya xarakada saaran caynta xarakada saarani hadday fatxa noqoto ama ay damo noqoto sideedaa lagu daynaya haddii ay noqoto kasarna damaa loo bedela intaa waan isfahantaan meelaas way soo noqnoqdaan aad bu soo noqnoqdaan maxaan idin idhi ficilkii maadi ee muctalka ahaa haddii lala xidhiidhiyo waaw damiir ama waaw jamaacaba dhoo maxaa la samaynayaa ficilka muctalkaa xarafkan ku bukade ile waa xarafka ka horeeya eeg xarakada saara ma fatxo ahaatay iyo damo mise kasra ahaatay hadday fatxo tahay fatxadeedun ku daa haday hadday damo tahayna damadeedun ku daa hadday kasra tahayna damo u bedel inta maal garan waysa intaa ku daa tusaale iyada oo waawi u dambayso iyadoo dama u dambayso so aza ma azawa aza yazu ya aza maxaa la samaynaya aza saaba ku daha aza maxaa la samaynaya way duuleen dhobal ya azaw azaw eeg aza bu ficilku ama azawo weeyaan ma ya muctalulaam weeyaane xarafkan ku buka maxaa ka hore fatxa mayna ka horeyn fatxadeedun ku daaday hazaw asalkii hore wuxuu ahaa hazawu buu noqonaya de hazawu laba wow baa kulmaya maa taxaraka xarfulcilla ka hore wuu xarkoobay wafataxa maa qabla faqulibat alcillatu alifan laba istiqaab shaakiniin baa kulmay alifka daaqada ka saar hazaw muuna iska noqon de wowgii dambeer habara muna sidiis muna iskaani waa saas ugu dhacaysay hazaw dacaa ka horan iminka dacaw ramaa ka waran ramaw saas baad ku wadada hadday dama ka horaysa ka warran damadeedin guddaa sarwa ka warran iminka saruwa ya maxaad odhanaysaa saru ya saru hodan bay noqdeen hodan bay noqdeen ama madax bay noqdeen hadday laakiin kasra ka horayso ka warran hadday kasra ka horayso damaa loo bedelaya raduu bian yakunuu raduu raldiwo buu ahaa kadibna maxaa la yidhi ila raldiyo bu ficilku radu baa la yidhaha radu radu waa maadigii weeyaan radu raalli bay noqdeen wey waaw damiiri in bificlin tattasil kitaabka idin qoraya muctali laami fiihi tafsiilun qubil fain yakun maa qablaha qad futixa aw duma fabqihi kamaa qad wadaxa wadmumhu xatman in yakun daa kasrin ka qawlinaa raduu bikulli yusrin wuxuu yidhi waaw damiiri wowda waaw damiirka la dhaa in tattasil haddii ay la xidhiidhsato bificlin ficil ficilkaasoo muctali laamin laamta ka jiran fiihi dhexdiisa waxaa ku sugnaaday tafsiilun kala saarid tafsiirkaasoo qubila la aqbalay fa in yakun haddii uu yahay maa xarafka qablaha awowda ka horeeya laamta ka horeeya qad futixa mid la fadxiyey ow duma ama la goday fabqi ku baaqiyeel xarafka kamaa qad wadaxa siduu ku cadaaday un ku daayo hadduu dama yahayna damada ku daa hadduu fadxo yahayna fadxada ku daa wadmum god hu xarafkii xatman waajibnimo u god wadmum god hu qablalaakhirkii weeyaan waa wixii xarafka ka horeeye xatman waajibnimo in yakun hadii uu yahay maa qabligaasi daa kasrin kasra mid u saaxiiba wadalika tusaaleka qawlina odhaahda aynu nidhi weeyi raduu raalli bay noqdeen bikulli yusrin fudayd kastay raalli ku noqdeen taynu nidhi oo kale weya markaas taasaad ukala qaadaysaan wa mudaaricun wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astairka watuub ilayk halka caawa iska joogo